qaadi baa u joogay kufa khilaafadii cumar nin laihahda kacab ibnu sawaar ibnu suur alsdi cafwan baa maalin isagoo la joogay madiina gabadh u timid waxay tihi yaa amiir almu'miniin waxaan kaaga eed sheeganhayaa ahal aada u qiimo badan oo khayr badan ahal waxaan kaaga kaaga eed sheeganaya kaaga dacwoonaya maalinkai o dhanna sooman habeenkai o dhanna taagan markaas intay xishootay muusatay qosasho waxay tii yaa amiir almuminiin garta ii celi bay tiri aqilni qad aqaltuki bu baarik illaahu fiiki garta waa kuu ceshay khayr allah ku siiyo fiicana ahalkaad la joogtay ahal khayr badan way allah barake kacab bnu suur alasdi wuxuu ihi yaa amir almuminiin gabadhu aad bay kugu dacwootay in ruux bini aadana eed sheegtay eed sheegatay ninka maa ka dhicisid wuxuu ihi yay ka sheegatay ninkeeday ka dacwanaysaab oo say uga dacwootay waxay ku leedahay buu ihi ninku maalinkiina waa sooman yahay habeenkiina waa tukadaa agtayda ma maro gogoshiisu madbuud ma aha firaashkiisu firaash lagu rafaaday wey wuxuu yihi anuu maba fahamin bu i hawsha ad adaaba fahmay wallaahi laa yaqdii dalika ilaa anta bu garta adaaba fahmay inaad xukuntaan ka rabaa bu xukun garteeda qaad ninkii baa loo yeehay gabadhii baa loo yeehay gartii buu qaaday kacab ibnu suur alsdi wuxuu hi ilaahi subxaana wa tacala wuxu uhi fankaxuu maa taaba lakum min annisaai matna wa hulaata wa rubac saddex habeen ha iska tukada buu ihi saddexna ha soomo maalinka afraad ha afuro gabadha hala ciyaaraba cumar wuxuu ihi haadihi acjab min alula bu xukunka hadda aada gaadhay baaba kii hore ka daran buu xaggee ka keentay ilaahay ninka muslimka wuxuu u banneebay afar inuu guursado ninku markuu afar qabo gabadh kasta wuxuu ka maqanhayaa sideed saddex maalmood iyo saddex habeen ninkan hadduu cibaadada ku weerarsan yahay iyo soonkii salaadii iyo salaatuleilkii ugu weerarsan yahay waxaynu ka soo qaday nin afar naagood qaba afar dumar ah saddex marka ha ku weerax cibaadadiisa ha ku maqnaado maalinka afraad aroos bibiilaan ka rabnaa wuxuu hi qaadigu kuufu joogu casaleeyahay abaa qaadi ka ah cumar hawshiisu waxay ahayd khayr doon bu ah hadday u muuqato ninku dadka ugu nacab yahay inuu gartaan u qalmo isaguna qaban karo u dhiibahaya almuhim saasa lagaa doonaya ma baashu baayil maadeer lagula wareegeysanhayay iyo muxuu ahayey urur khaaso adugu aada saaxiiba tihiin iyo nimaad macrifo tihiin ma aha hawshu waa hawl muslimiin waa qadiyad masiiriya waa qadiya umma waa qadiyat lmuslimiin ninka markaa aslaxa oogu an baa loo dhiibahaya almuhim ninka xilka loo dhiibay haddii cajzi iyo taagdarro iyo u qalma waa ay ka soo baxdo uusan u qalmayna hawsha ama khiyaano lagu ogaado waa la ciqaabaya kolba waxaa ku aadan ciqaabta ayada wayanbaqii waxaa haboon an yucrafa in la ogaado alaslaxu fii kulli mansabin mansibin mansib kasta iyo mansab kasta waxaa waajiba in la ogaado oo la garta ninka u haboon haddii annagu cidno nooguma qora maogtahay xuruuf iyo muxuu ahaaye magac nooguma qorre waanu ijtihaadayna waanu dadaalayna war intaan yaa uga roon hebel baa uga roon war xilka qabo faina alwilaayata lahaa ruknaani wilaayada sharciga alwilaayadu waa laba qaybood wilaaya diiniya caama iyo wilaaya diiniya khaasa wilaaya caama waxaa looga jeedaa madaxweynenimada iyo ri'aasada iyo imaamada iyo khilaafada wilaayada marka diiniga khaaska waa maa duuna alimaama wixii e, darajatu ra-iis ka hoosay o dhan waxaan leenaha waa wilaaya mxuu e, ahay diiniya khaasa labaduba midda caamada ah iyo midda khaasada kulli waaa loo waxaay ku taagan tahay laba tiir alquwatu awood waxa lagu dhiba ad awoodeyso alquwatu calaa maa kullifta bihi iyo wlamaanatu hufnaan daacadnimo amiin aan waxba khaa'imaynin cadam alkhiyaana alquwana waa cadamu dacf cajzi iyo khiyaanad lidkeeda ah dacfi iyo khiyaana lid u ah marka alquwatu wاlamaana kama qaala tacaala ina khayra man istaajarta alqawiyu اlamiin waxa aad ama aad soo shaqaalaysta waxaa u khayr badan alqawiy calaa ma stujira calayh alamiin calaa ma tumina calayh ninka qawiga ee wixii loo dhiibay qabanaya xaggana amiinkan wax kala khaa'imaynin qawi waxaa jira nahaab ah mid qawiga awood badan oo shaqada qaban hayo oo aan daalayn oo madaalo ah oo toban nin waxay qaban lahayeen saacda ku qaban hayaa jira laakina laakinahu farihiisa kala xadahaya farihiisa shiin looma dhiibi karo aboor wey wax kasta waa jiir meel loogu saagaga ma laha waa bahal wa qaala saaxibu misra liyuusufa boqorkii misr haysta fircawn liyuusuf wuxuu ku yihi fircawn boqor kastoo masr somal laska odhan jiray maliku misra liyuusufa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi inaka alyawma adigu maanta nabi yuusufu ladaynaa agtayda makiinun ay nin qawi a ah tahay amiinun waliba xafiid wixii loo dhiiba ah xifdihay marka laga bilaabo dowladda adaa ka taliya wixii ka hooseeyey jegadi ra-aasada mayon kulliba u dhiibay markaasuu weliba wuxuu ka dhigay mufawaq waxaa dunta xukun buu hi sharcigu ku maamuli jiray intaasu ugu mas-uul ka yahay nin boqor wuxuu ah lala yaabay waa maca kufrihi wa shirkihi nabigu wuxuu ihi dowladdan wixii aniga iga hooseey dhan adaa mas uulka waxaa doonta ku maamul maalka kaa doonta si garta kaa doonta u dhiib mufawad buu ahaa laa yuqayad wa qaala tacaala marxaba mhm. cilmigu waa ku jira alquwa alcilmiya iyo alquwa alcamaliya ayib wa qaala tacaala fi sifati jibriil calayhi salaatu wasalaam inahu laqowlu qur-aanka kariimka ah laqowlu rasuulin kariim rasuul wanaagsan oo kariim cinda allaahi ah hadalkii way uu soo tabiyey dii quwatin awoodu saaxiib ah calaa maa kullifa bihi inuu ummadda gaadhsiiyo icda loo diray dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka agtiisa makiinun bimacnaa wajiihun wa shariif casiis ku ah mutaacin la ateeco hama ee fi samaawaati lagu ateeco amin waliba la aamin calaa waxyiga inuu tabiyo waa mutaac fi samaawaat malaaigto dhan bu xukumaa hama ay fi samaawaat ahlu samaawaat baa ateeca weeye aamiinun calaa maa sullima iley wixii loo dhiibay aamin buu ku yahay nabigii ugeelaydi buu axad kale la leexan maayo siday raafidadu sheegtay iyo kafarada murtadunta ay sheegeen idan alquwatu waalamaana waa labadaa rugni bay walaayad ku taagan yihiin hadday meeshu meel cilmi looga baahan yahay ay tahay waxaan rabnaa inaad aqoonteeda leedahay xaggana aada qaadir cala tanfi tahay <clears throat> saddexdaa rug labadaa rugni bay ku dhisan tahay marka koowaad waa in mashruucan laguu dhiibay horta aada fahamsan tahay oo waxaad garanayso uu yahay aaniyan waxa aad fahanteed garanaysa aad ku awood ula inaad fuliso tanfiidka noogu daran wax baryahan u darankaas weeye ruuxii wuxuu garanaya inuu fuliyo waa shayga maanta ugu daran si hufan oo waafaqsan sharciga oon gebidhac iyo surmaseegto lahayn oon muxuu ahaay kufid badan lahayn inaad wixii u qabato waa hawsha ugu daran wey ayadoo sidaa tahay haddana waxaa laga yaabaa inaadan helin amiin miya bilmiya aadan helin qawi miya bilmiya aadan helin nin qawi ah oo dhammaystira inaad helin baa laga yaabaa wa maca daalika nin amiin ah oo waxba aan isdaba marinaynin oon khiyaano lahayn haba yaraatee inaad heli weydaa laga yaaba hadday saa tahay waxaa walbe waxaa weeye nin walba salaatay u qabato salaad walba siday ku qabataa loo tukadaa wey lax walba lageed bay xaadhataa bay somalida qaarkeed yidhahdaan laxda hadday weyn tahay dhul badan bay xaqanaysaa markay ay fadhiisanayso hadday mid yaroo dhuuban oo sakaraada tahayna wax yar bay ka qarab qarabsiin nafsa shay wey idan qolyahan carabta waxay dhahen calaa qadri firaashika tatamadad kolba firaashkaad intuu dhan yaad iskala bixisaa bay yidhahdeen firaash yar hadii lagu dhigo gala yar iyo sijaayad hadii lagu dhigo intaas yarayso ad iskoobto ayaad isla ekeysiinaysa firaash dheeroo waasax hadii lagu dhigo gacmo meel baad dhigi markaas lagu hafistan maxaa yeele bahalkii baa kaa badan kolba ragga aada haysato iyo awoodada aqooneed iyo midaada milatari iyo taada muxuu ahay khibradeed baad isticmaalaysa cirkiile wax ka sugi wuxuu ihi sheekhu wاlquwaةu fi kuli wilaayatin quwadu xil kastaay bixasabiha kolba tabarteed wey kolba siday kuu qabato faاlquwaةu fi imaarati اlxarb dagaalka hogaamintiisa awoodda la doonayaay tarjicu waxay u laaban ilaa shajaacati اlqalb dagaal markaad doonaysa inaad nin u dhiibto furin dagaaleed gaswi duulaan xaalad amni oo kacsan in la dejiyo nin qalbigiisu degan yahay ad udhiibaysaa qalbi adag shajaaca shujaaca waa shajaacat lqalb nin wadna weyne ah oo hooskiisa ka cararahay oo hadka roor ah oo xaaskiisii caruurtii aabo ku haya ka ordahaya ayib lama baahno qixi soomaaliya ninety one kii marka la isbaabi'inhay ilmo yaroo yaallay buu damcay mid unu qaado oo markuu cararhay barkinta uu la kacay marka ilaa dhoobley barkin buu watay xamar ilaa dhoobley barkin buu la ordahay dhoobile markuu soo gaaray bark wuxuu ta ina barkan culus dadka noocaas waxba loo dhiibi maayo tayib dadka noocaas waxba loo dhiibi maayo waagi hadda yaman aan joogay baa qolyo tahriiba soomaaliya a ah soo tahriib nin walba waa l nina walaashi baa la socotay nina xaaskiisi baa la socday saxaraha yamaneed markay soo galeen ayaa mooryaan baa heshay soomaalidu waa baylaha waa qoys jabay qaran baaba-ay weeye meel kasta marka waa lagu cunaa mid asagu marki inti isweer laga qabtay loola baxay qori iyo baangado iyo baasha golxabki loola baxay jambiyadii iyo cagaha wax ka day baxsay xaaskiisii buu ka cararay mooryaantii yamaneed baa gabadhii la hadhay ilaa minka iyagoo haysta ay ugu dambeysay wax ka hadlina uusan jirin oo la ogyahy waliba waaqac ay macruuf oo maa ka qabataan qabiiliyiin baa la niman laandheera way dowladda wax kama qaban karto ninkii kale wuxuu i ani dishaamay gabadhaga mari soo ugu dagaalamahayay yuu laba nin laba ninna wuu dilay asagii gabadhina way baxsadeen saasoo mayd noolaa ah, yuu kusoo dhacay mujamac meesha la odhan jiray yimid ko toban nin buu la dagaalamay nin iska qaxay oo qaxooti oo naf aan haynin bu ah laakin ku naf baxay raganimada asalka ah shajaacat lqalb gabadha laftirkeedu markay walaalkeedu sidii bahal ku dagaalamhay ayna way dagaalantay baxshadeedu way badbaadeen qolyo kale alle ku bixiyo asagoo marka intuu soo baxday qolyo loo doonto intii kale intuu jilciya ay kala carareen baa nin kale soo qabto soo qaaday oday kale ilahay ku badbaadiyey laakiin raggii koob tobankaa meel buu saaray miduu sidii bahalka u qaniino miduu sankaba goosto miduu dhegta la kaco waxa meesha ka dhacda lagaga shaki waad yaabaysa nin ahaa qoriga xabad baa lagu dhuftay ninbu iskaga dhigay intaa madaxay la tagtay kii iskaga dhigay isaga ilahay baa badbaadiyey xabadii dambe uu ka gaadhay qorig buu la qabsaday kala carar laba nin qoriga lafti ninka dambe iyo nin si u dhaawacay qori buu ku garacay qoriga xabad la-aana buu madaxa kaga garacay ku jajabiyey eber nin noocaas u garacay waxaa loo jeedaa hawshu markay hawl dagaal tahay nin dhiiran oo qalbi adag baa la rabaa awoodniisu fadhiyo in xoogow yar markay digaag muxuu ahay dhawaaqdo ama kabaray duusho wadnuhu ruxanhayo ama ninki sida si raaqa laaf nin raaqa laaf ah waa la reeshabay laaba la weligaa ma ma naxday weligay ma naxin bu adoo aroor xabiirkaada u kala hayaa la maysan kabaray kaa hoos duulin weligaa taas ma naxdin baa waa nafkaqaad weeye taasi <laughs> naxdin me waa nafkaqaad bu hawsha ayada ah waa in yani xilka aanu doonayno inaan axadka u dhimin aynu ilaa shajaacati alqalb waxay kaloo u laaban waa ila alkhibrati bilxuruub dagaal yaqaan ninku inuu yahay aqoon dheeraada waa yahy dagaalaha wali hadda xamar jooga xabadda iyadoo socota iska shaqaysanaya xabadda oo socoto oo meydka la gurahayo dhaawac la kala qaadahayo bay dukaamo u furan yihiin bashtay tira waxba kuma dhicin cirka iska aaday bash ruuxbay ku taallaa bay kuleeyihiin khabiir <laughs> khubaray ku noqdeen maxay labaatan sana ka dulacaysa xabaddu way barteen ninka waqooyi ka yimaada ama soomaali galbeed ka yimaada ama meelaha kale ka yimaada xamar markuu yimaado weysada ka jab marka marka horeysa naftaa qaban qaadada udhadhami mayso quraacan maayo wadnaha wadnaha cadaanaya ilaa baashiba bugta iskaga haysa marka alkhibra bilxurub dagaal yaqaan waa inuu yahay khabiir ku yahay hawlaha iyada saa darteed masaa'ilkan xuruubta iyo halganka iyo jihaadka ninka caalimka ee diinta yaqaanee faqiiha ee nixriirka baaqicada ee caalamibilaadka ah een dagaal aqoon ahayn lagala tashan maayo hal xaraf laga weydiin maayo leann mama yaqaanaba wuxuu fahmi karaa ma mashruucan waa caalim nadari ah safiinu ka bilaabay ilaa minhaaj buu waday arbiciin buu ka bilaabay ilaa saxeenka sunan ka dulbaxay qawaacidka waa akristay waa usuuli faqiiha waa naaxica luqawi ah laakiin weligii baratis ma uusan samaynin tadbiiq ma yaqaan ilaa ninku masaa'ilkan uu la baashiro cilmiga nadarigaad qaata wax badan kuu tari maayo tusaale gaaban ardaygu hadduu barto dhakhtarnimo oo dugsi hoose dhexe muxuu ahaay sare jaamacad master doctoora diyaariyo wado laakiin weli uusan shahaadadan buwataay uusan xafiis fadhiisanin iyo dhakhtarnimo uusan uusan muxuu ahay tadbiiq camal uusan la imanin iyo ninka weligiiba aan soo marin iskuulaadkaas laakiin muddo afartan sano a soddon sano wuxuu ahaa neersin ilaa waagi dambe u noqday nin jaraaxo tabiib ah wixiisu waa camali kee lagu kalsoon yahay ninka hawlgalka sameya lagu kalsoon yahay nafsa shay wey waxaa marka lagu tilmaamay markaad fooda isgelisaan waa laba kala sidaa darteed ibnu khalduun fii muqadimati wuxuu idhahdaa ajhalu ajhalu nnaasi bisiyaasati alculamaa walfuqahaa dadka siyaasadda ugu aqoon darina ugu liito waa culammada buuri hadalka naqdi buu u baahan yahay laysa calaa ilaaqi laakin wuxuu oga jeedaa wuu caddeeyo asaga laa yusaayad caleyh ayib wuxuu caddeey wuxuu leeyahay cilmiga nadari ay ku qaataan xalaqaad bay fadhiistaan daraasay qaataan waa loo sharxaa way wadaan ayaguna laakiin weligood sagaara kamaysan dhijinin digaagna maysan gawracin marka qaabka wax loo qiyaasi iyo qaabka wax u dhici iyo xilliga istitaanaadka loo baahan hawshu markay camali noqoto waa la kala baxaya ya wakti mucayan waa xilligii lagu ficnaa wey lagu awood badnaa ee andalus la joogay ee masar joogay dowladuhu dhisnaayeen wey hadduu xilligaa sidaa laha hadda maxaad moodaa nafsa shay wey wadaaduhu intooda aan baasha la baashirin in halganka calankiisa qaadin kuraasta iyo dowladaha aan wax ka maamulin aad bay ay ugu liitaan mashruucan isaga waxa xuruufta ku qoran ee minhaajka ku qoran ama kutubta ku qoran ee madow yuu moodaya adduunka inuu ka shaqogalhayo wixii kitaab ku qoraa intii lasoo qaado in siisa looga geliyo inaad u baahan tahay dhidid iyo rafaad iyo indha caddayn iyo rag iska dhicin iyo jarakaboodo ma filhayo idan mashruuc marka camali markuu tago waa la kala baxayo nin weyn oo culamada soomaalid kamid ah ayaa wadaag hadda maxaakimtu ay bilowdeen ee la yidhi halganka la galooda axmara laska dhici wax yar ka hor taqriiban yaa mid xirow asagu labaatan sano qoriga watoo dagaalamahayay baa wadaadii u furay tababar buu u furay ninka baa iga sheekeeyay uu shiday raxmat ullahi tacala caleyh marka sheekh waxaan qoriga qabo tijaabi xabadii horreysa wadaad ku riday yaa intuu kor u badagu dhacay sheekh qoriga xag u kale ku dhacay marka wuxuu ihi inaa lawda raja marka sheekh intuu qori aan usoo qaadan dhamaan dhabay oon u kongaryaalisha ku noqo baasha ma ogtahay dhowdhowdu maogta marna waa waxaaba dhowdhow marna waxay u baahan tahay camali bay u baahan tahay waaginta wadaadka intuu bartay isagoo balaa ka dhacday oo dagaalamaya ugu dambeysay waa jooga baashan mubaasharay u baahan tahay alimaam ibnu taymiya raxmat tacala aleyh wuxuu yidhahdaa masaa'ilka jihaadka dadka ahlu adduunyada ah ee busineska yaqaanaan ganacsiba yaqaanaan addunya lamaamala yaqaanaan dalka adduunyada ah ee diinta aan aqoon u lahayn lagala tashan maayo waxaan kaloo waxba laga weydiinay ninka caalimkeen aqooni hawlaha halganka ee camaliga ah labadaaba laa yus'alaani buu le waa runtii maxaa yaa la weydiin diintu wax ka yaqaanaa waana khabiir biumuur alxarb caalim bimasaa'il jihaad wa caarif biumuuri alxarbi khibratan wa muwaarasatan dadkaasaa la weydiin bur waa runtii sheekh lannahu ninkan asagu diintana yaqaan hawshan dagaal la yaqaan labadii masalo kulansaday fiqu lmas'ala wa fiqu lwaaqic ninka laakiin asagu ahlu adduunyada adduunyada yaqaan ee fahmaya kaartooyinka iyo qaabka adduunyada u socotay sida loo kala socdo fahmaayo laakiin diinta islaamka aan aqoonin waa jaahil bifiqi lmas'ala laakiin waa caarif wa caalim bifiqi alwaaqic ninka caalimka asagu diinta yaqaan laakiin waxa adduunka ka wareegaya qaabka lasku minjaxaabiyo hawlaha dagaal aan fahmayn waxaan leenahay waa caalim baa tahay bifiqhi almas'ala jaahil bifiqhi lwaaqic laakiin ninkii alladii jamaca bayna alqadiyatayn ninkaasaan xilka u dhibanayna ninkaasaan he xilka u dhibanayna sheekhu marka wuxuu ku yidhi marka waxay u laaban arrinta markaynu u baahannahay walaayatu xarb abbaanduule dagaalame hogaamiye hage markaynu u baahannahay tarjicu ilaa shajaacati اlqalbi wa ila alkhibrati bilxuruub wاlmukhaadacati fiiha iyo qaabka laisku dhagro laisu kaarteeyo fageysha laisu gooyo xeeladaha dagaalka taati kale tabcooyinka dagaalka ninka yaqaan alxarbu khudca aw khadca hal maroo lagaa elhelay wey dagaalku hal maroo intaad ul duuftay lagaa lagaa ehlay wey waad jabaysaa marka ilaa ila albaxr fa alxarba khadcatun aw khudca wa ila alqudrati bay u baahan tahay awood in la awoodo calaa anwaaci alqitaal dagaalka noociisa kala duwan dagaalka afka nin mufawax oo khatiib ah oo hadli yaqaan oo maxaan rabnaa ummadda sixraan doonayna ka dhaadhiciya mashruuca suuq geeya ka gada barnaamijka aan wadano mar baan u baahan nahay mar waxaan u baahan nahay nin aan hadlayn o indhahaas daba dhigo aan ah, mukhaabaraati ah oo si kastoo loo gulgo aan waba ka soo dhacayno kuumuusoon hay laakiin eray laga heli maayo si kastoo loo cadaabo waa soo taagan yahay war waxaa u baahna in kaarar badan isticmaalo ummada kala seexiya xagga udhiga oo agga udhiga oo agga dhiga quraysh baa go-aan gaadhay waxay go-aan gaadheen nebi maxamed iyo saxaabada inay soo qaxiyaan mar labaad maka maka ka qaxin haa waraqay qoreen intay isu yimaadeen shahanjabaad waxay usoo usoo direen ubay cabdullah bin ubay bin salul bay usoo direen iyo saadadii ansaareen waxay ku dhaheen ninka aanu soo ceeraynay khaliicaha ee dariidka ahaa ee xertii maleeshiyaadka u watay baad maangelyo siyaasadeed siiseen haddaad bil gudaheed jawaab deg degan ugu soo siin weydaan ilaahay baan ku dhahay lanamla-annaha khaylan wafursaana waa yidhahdeen waxay dhaheen madiina ayaan farda iyo ka buxayna bay madiinada aada joogto eed maanta yad ku nooshahay goofkaasaan kugu imanayna haddii kale hawshu way saalan tahay wiilashanida inoo soo celi hawshu waa ku cuslaatay raajad rib cabdullahi mama kooxdiisa shirar bay galeen wareegeysi waa awaail alhijra wey nabiga hawsha ka hor helay nabig sal ly slam siyasad kalo isticmaalay wuxuu u yeedhay duqaydii quraysheed ee ansaareed iyo cabdullahi bn abi masl bu u yeedhay wuxuu yihi doqonkii abu sufyaan ahaa iyo e, e, kooxdii muxuu ahaay abu jahl iyo kooxdoodii ilaahay baan ku dhaartay kaarta waxay idiin degeen aan weligood laydin degin hadday waxay doonayaan bul suubanuhu inay inaad carruurtiini iyo wiilashiini gacantiina ad kulaydaan ad kulaysaan maad ka warsugtaan sugtaan ood sugtaan bal waxay taraan quraysh quraysh anaa ka dhashay oo samrin hayo idinku wiilashiina iyo ilmaadeertan hagagawracina meel fadhiista doqomadii qoreysheed baa isku dayaa inaad madiine idinkoo jooga aminka wiilashiina ad gawrac ku bilowdaan war isdajiya ibnu ubay wuxuu hi aleelahi runtii wey qoraysh annagoo yatru joognay wax naga qadi waayeen ma hadda iswaalhayaan hawsha cagsi bay noqotay ilahay baan ku dhaarto inuusan taaban karin bay ansaar waa xanaaqday duqaydii xataa qaybaan islaamin baa isbedelay yani waxaa la rabaa inaad mawaaqif had iyo koor xabad rid marar baa loo baahanayaa taatika iyo tabcooyin iyo qaabka wax loo kala wareejiyo nin marka xeeladaha ku fiican baa jira nin sirdoon ah oo sidiisaba intuu iska qaato ul faraaqiya ummadda soo baran baa jira nin asagu loogu talagalay goob dagaalmay wax kale aan qabaynin baa jira nin asagoo xisaabahaan ku ficayn dagaalka laakiin aftahan oo ummadda kuu sixri baa jira kan waxaan leenahay magaalooyinka ha dhaafin ummadda habeen kaararka ka bedel ayib cabee si kale u cabee ma mariga saaran oo dhantaad badashay mid kale ku xidh hawlahaasaa loo dhiibo waa lagu fangaraynaya nima meel ba ku fiican yahay sheekh ummaddu nima meeshuu qabto aan gelinayna way isdhamaystirhayaan min ramyin ganitaan iyo wa wareemid iyo wadarbin darbin seefku garaac iyo wa rukuubin gaadid fuul iyo wa karin rogaal celin iyo wafarin farin baqasho bay u baahan tahay mar baad inaad insaxaabto u baahan tahay oo inaad madaxa soo dhiibata isa ku anfacayn oo ummadda lagugu baabi'in oo kooxda yarta istisaal lagu samey dagaalka maanta dunida ka socda laabudda inuu u bato xarbulcisaabaat wa xarbulkari walfar haddaad tiraa saf ballaaran baan u dagaalami oo kafol kafol hal kurus ba kugu filan inta yarta ee intaan kusoo daalahay iga baabi'in ninkan inuu daalaan rabaa ood wareejiso ood maalin kasta mid ku dhufto xagasha bab dhiigu hasoo dhaktar ha la geeyo ha rafaado dhaqaale ha ku baxo mid isha kala soo bax asagoo marka dheendhicso ha tago ha nasan waayo habeenkii markay sii saxayaan xoogo laba baasuka iskaga tag siday ugu jiraan waardiya waagu ha ku beriyo dadkan maogtahay waa in loo dejiye maogtahay khuta istraatiijiya baciida oo marka istinzaaf aad ku samaynayso ninku mashruuc waa inuu fahmaayo waaga intii maalin la isgala lagu kala bixita hadda ma aha ee nin walba seef iyo waran la taagnaa iyo gaashaan ee intii la lagu kala dareeri jiray hawsha ma aha hadda mid fulay ayaa intuu meel ku fadhiiso iyuu laba boqol oo geesi kaa deli bahal mataraari oo babana iska yimi intii meel lagu dhego uma dabaabeynhaya marka waxaad u baahan tahay intaan khulaskeed muddo soo diyaarinaysa inaad ilaaliso bara ibnu caazib buri eh, cumar bn khaaab yaan loo dhiibin ciidan fa inahum halakatun bur ciidanka dabba ku shubi buuri asagaa mutahawir oo istuura oo meeshu doona iska tuura marka qara isku tuuri wey kulli qarku tuuray buuri marka nin baashi xisaabtamaya kala reebanhayo oo ciidanka marna badbaadin insaxaa marna dagaalka gelin oo ragga la wareegeystaa loo baahan yahay markay laga awood badan yahy hadii laakiin aad tahay nin ismaadiyey oo maasha xaaqika roog dhigan kara marka ah, kolba waxaa weya salaasay ku qabata loo tukadaab ayib wuxuu i bara ibnu caazib ciidan yaa loo dhiibin fa inahu mahlaka ciidankuu rogahayaa nin muxuu ah geesio cawl adag buu ahaa ummadduna u baxsatay markii mawaaqif loo bahda loo baxsan jiray ayib <clears throat> inta wanaxwi dalika kamaa qaala tacaala waa cidduu u diyaar galaysa lahum gaalada ma staactum waxaad awoodaan waa aayadda ay ugu necab yihiin jadiidiya qur-aanka aayaddan ayada ah waa dabuus waa musbeer laba toban lac oo ku dhacayo qolyaha jihaadka maanta kasoo horjeeda leanna mogta aayadaha qaarkood baa niman ahlulbidaca nimba aayad baa dhibta in allaha calaa kulli shayin qadiir waxay dhibtaa qadariyo nafta ayib axadidun shafaaca waxaa ka xanaaqo marka la sheego kullaan muctazilo dhiigga muslimiinta yaa lagu degdegin marka la yihahdo khawaarij baa dhdhabsata marka shirki la sheego sufiya xanaaq shirki marka la sheego khuraafaad sufiya kelix naftaba ka bixiba marka la sheego jihaad waa cidduu laga soo daayo tayib min sheekh rabiic ilaa xorowga u liita ayaga ah baa naftu ka baxaysa nafta leana maaba meeshan taala raggu waraqaadka baa la akristo maada waa le cumuum baa faa'idaysa way fahmaya mashruuci waa cidduu u diyaar garaysa lahum lilkafara ma statactum waxaad awoodaan baa le wuxuu doon ha ahaado bud haddaad awooddo burkaad la baxaysa dhalo intay gaas lagu shubo in la tuuro ay olosho yakfi wax kale haddii la awoodi waa intaad ninka gaado aad kusoo booddood cunaha ku dhogto deedna aad iskaga tagto isagoo sakaraad sirirsan jihaad wey waa inaga soo guuray ibnu taymiya raxmat ullah tacaala caleyh yani aayaddu marka waa aayad culus wey aayad culus wey maxaa lagu sameya waa muxkamad lama naskina maxaa la sameeya waaciduu lahum ma statactum min quwa wixii aada awoodaan awoodaa layidhi waxaad kartaane awooda min quwa wa min ribaad alkhayli iyo farda la carbiye ah ama la xidho oo la diyaargareeye ah wa qaala nabiyu subana wuxuu yidhi irmu ganaa la oo toog toog dhista warkabuu gaadiidka fulo fardafoynaba ku tababarta faraska le cadaysimaha wa an tarmu inaad toog dhisata dhisataan ayaa axabu ilaya min an tarkabu nafsa shay wey lan maxaa ganidda ninka hadduu ku dagaalam yaqaan lafallaadha iyo eebada iyo waranka la tuuro iyo waxaas ku dagaalam yaqaan waa ka khayr badan yahay faaris fardooley ah oo faraska ku wareegeysta seefna ku dagaalama ramigaa marka alaa ina alquwata aram alaa ina alquwata aram waman tacallama aramya ruuxii barta ganida iyo toogdhisadka barta uma nasiyo markaa hilmaama falaysa minaa nagama tirsano wa fii riwaayaati waxaa ku sugan fahya ramiibu u bartay u ilaawo u ka tagay nicmatun galladu weeye naxariis jaxadaha uu inkiro ka abaaldhaca ku jasaaray xadiidku marka waa xadii saxiixa weeye ninka aniga muxaqiqayga fad waxay dhigi kaadi muxaqiqa ah, asagu wuxuu leeyahy xadiidkaani sidan isagoo u dheer ma sugnuu leeyahay lamana warin waa khata xadiidku asagoo sidan u dheeru sheekhu sheegay buu sugan yahay marka xadiidu ibnu taymiya sheegay farta inaad gelisa iska ilaali waa daciifin kartaa laakiin sidan ooma jiro iyo sidan ma aha iyo iska ilaali kaana xaafidan lilkutub sita ayb uu ka warqabay wa xaafida lilmusnad musnad axmed maxambal dushuu ka hay labaatan iyo sideed kun oo xadiid wey marka mashruuciisu mashruuc gooni ah wey xadiidkana min xadiidi cuqbata bnu caamir buu ku yimid bihaada tuul watam isagoo ah isagoo sidan u dheer buu ku yimid cuqbat bnu camir aljuhani shawaahid fara badanna waa leeyahay waaa waxaa soo saaray ibnu abi shayba axmed saciid bn mansuur abu daawuud iyo keyrkood isagoo mukhtasara oo qeybta dambe besa watana waxaa soo saaray muslim fii saxiixihi isagoo isdhamaystiranoo tam ana waxaa soo saaray raggaa aynu sheegnay waxaa aada u faahfaashay xadiidka sheekh albani daciif aljamic sawrka ku daciifiya lakin waa e, tadciifkaa sax ma aha sax ma aha waxaa meel saaray xadiidka axkaamtiisa iyo shawaaiddiisa ninka iskale anisu saari fi e, fi takhriij alaxaadiis alwaarida fii fatxi ilbari mujaladka saddexaad safxada kun iyo toddoba boqol raqamka xadiidku waa kun laba boqol labaatan iyo laba wey xadiid sugan wey riwaayo kale xadidku waman taraka ramya bacdama calima رغبة canhu fainaha nicmaة kafarha aw tarakha laakiin waxaa shardi ah iskaabaad u waa gooni laakiin waxaad dhibsatayba ganitaanka iyo toogdhisadkii baad dhibsatay ragbatan canha marka ayada kabida meel kabair ba dhex khatar wey haddii laakiin hawlo adduunku qabsadeen oo mashquulshay ood mashaariic kale ku mashquulshay marka aad ilowday wax dhiba malaa ayada fadal hada madhab bail madhabun bail atasfiya watarbiya madhabun baailun waa khuraafa xilligan timid wey waana dasiisa min dasaa'is ahli baail ikhtara biha bacdu sulaxaa wاlculamaa laakiin asalkeeda halkaasay ka timid waxaa aada u naqdiya mashruuca asaga atasfiya watarbiya inay baail tahay alimaam ibn xasan fii kitaabihi atalkhiis fii wujuhi talkhiis adoo faasiqa oo faajir ah baad halkan ka gelaysaa fujuurka iyo fusqiga waad ka toobadkeeni waadna halgamaysaa ibnu tamiya la weydiiyey fi lfataawa alkubra jamaaca min almuslimiin oo xuduuda huquuru sham joogtaa la yidhi baa jirta way dagaalamaan khanaa'imtay soo lahan khamray ku caban way ku sinaystaan maxaa tala way dagaalami fooda isgelinhayan rawaafid iyo eh, nusayriyiin bay fooda gelin iyo nasaaro soo duushay dhashay dhigan hayaan ka helaan khamray ku cabahayaan markaasay wada daadanhayaan qaybna way ku sinaysanaya haweenka kaga sinaysanaya maxaa tama jihaadkaa ka warran baa layidhi haaulaai mujaahiduuna fasaqa buui wa mujaahiduuna fii sabiili illah maca anahum faasiquun yani wixii laiskuma khalday mogtahay sheekh kuwa laakiin maanta jooga ma banaan kuwaas tuug wey mujaahidiin ma aha ilahay baan tala noogu dhiibin ilahay ma haddi waxaa wey rabbi galladii ah inaan nimanka gacanna loo gelinin dayib idan muxuu ihi fisqigoodi iyo dulmigooduna waa leeyihiin ha ka toobad keeneen halgankuna waa sharci waana mujaahidiin wey dhanna wacdi baa ku qumay oo halgankay la yimid dhanna waciid baa ku qumay ilahay baana subxaana wa tacala taxta mashiiat illah hadday dhintaan maxa lagu samayn waa shuhada la dhaqi maayo laa yugasaluun walaa yusalluun wayudfanuuna fii malaabisihim wa iyaabihim fisqigooda ilahay baa u taalla subxaana wa tacaala halgankooda lakin anna waa noo muuqda nafsa shay wey laakiin haddaad tiraada sheekh albani wuxuu yihi markuu aayaddan marhaya aayaddan waxay ka hadlaysaa alcidaad almaadi in la diyaargaroobo oo hubka lagu tababarto oo ciidamo la diyaareeyo diyaar oo mucaskaraad iyo macaaqil la sameeyo wa hada alicdaad almaadi buui icdaadkan maadiga ah ee xisiga ah maanta suurogeli jamaaco qaban karta lama arka buui biduuni cilmin wa idmin idnin min xukaamiha xukaamtu iyo dowladuhu inay fasaxaan mooyeen lama diyaar garoobi karo dowladuhuna meelka wuxuu sheek ku sheegay inaysan halgan diyaar u ahayn laysa fii qaamuusihim siisuba waxayna la dagaalamay qaqaban ninkii halgan isku daya haaulaai kafaratun murtaduun fi fiqi islaami nimanka halganka la dagaalamaya colka la-i jihaadka ninkii diyaargaroobayana qabanhaya xidhaya haddaynu oga qilbaadhno oon ka fiirno kutubta islaamka waxaa ku qoran sheekhu tiisi waa gooniye kafaratun murtaduun wey kulu man tuxaarib kulu طaa'ifatin aw jamaacatin aw fardin yuxaarib xukma min axkaami alislaam aw shariica min asharaaic aahira waa murtadun kaafiru biijmaci lmuslimiin calى aqali taqdiiri haddayna khilaafka xanafiyada ictibaarino yajibu qitaaluhu wاlkhuruuju calayhi takfiruhu maxalu baxtin dheeda doonto waa war kale moog tahay laakiin in lagu baxo lala dagaalamo inay waajibta waa itifaaq sheekhu intuu nimanka xukumi lahaabuu yararka fuulahaya jamaacadka islaamka fuulahaya inaad ka soo carato kuwa waaweyn ood kusoo carato muxuu ahay xertii masaakiinta ahayd ee khayrdoonka ahayd waa wax wadaadaha maanta ku badan weeye nin baa laga sheegay mxuu ahaa ilmaa wuxuu hi aabba mxu aha wiilka yar wiilka wiilka eh, mxuu aha weyn igu sii daayo he midka yar iga celi leanna ka weynka inuusan diraynin ba og yahay usan ku teganayno faraha ka qayla ka yarka ah dhagow ka jafahaya wadaadihii saasay badankood iska noqdeen maanta midda ko eh, midda ko waxaan leenahay sheekhu ma kaana daariyan bisiyaasa waaqaca maanta wax ka jira wax badan kalama socon wadaadku way iska cadda kuwan hadda reer sacuud ba waagii ay keensanayen gaalada oo maraykan iyo reer yar soddon iyo lixdooda isku keenahayeen ya sheekh usaami iyo keyrkii waxay ku leeyiin shekh safar ba xataa ku yidhi wuxuu ku yidhi waxaad yeelaysaan nimankan carbeed ee saddaam xuseen ah wuxuu ku qabsaday kuweyt hal bil gudaheed baanu kaga saaraynaa gaalada inaga daayo hal bil gudaheed baanu kaga saaraynaa gaalada naga daayo waxaa la haa ma waxaan maraykan iyo isbahaysi iyo xilfi muxuu ahaa eh, naato o dhan iskugu keena ay baa loogu jiiday sheekhusamana meeshii laga raacay wy min yowmi daaka si loo dabagalay qax carar yaman ka bax sudan ilaa uu ku dambeeyey torobaro hadda sheekhu wuxuu yidhahdaa toban kun oo wiil oo dacmi iyo musaanada shacbiya helaysa haddaan helo washington baan ka qadin buu sheekhu aaminsan yahay toban kun oo wiil oo tababaran oo shacabku aysan qaqaban in la fasaxahayo wax kale yaan loo qabanine haddaan hela buu le waxaan ka qadanaya mxuu ahay washington waaqacsaa kaa yaqaan ninka waaqac yaqaanaa loo daayaa adoo marka iskaga nool jiirhaan ku weynaada ah oo bacdi iyo dhaba mudahayda balaayo dhacday marka ummadda ha lugeyn waaqaca ragga yaqaanee mumaaraseeye ee ku dhaqmay u dah nimanka islaamiyiinta maanta iyadoo meel kasta waa mutahaduun gaalkii baan badbaadinayn oo kii islaamka sheegay baan badbaadinayn oo walaalkood baan badbaadinayn meel kastoy istaagaan waa mustahdafuun wey diyaarad baa dul taagan gantaalla waa ku fakanhaya markay cadowga khaarija ka badbaadaan kii daakhiliga baysan ka badbaadayn wa maca daalika cabaadkii gaala waad maqlaysaan haddi aflabadii hadday muslimiintu taageeri lahay maxaa malayn oo aan dacmi maali ama duca xataa ku taageeri lahay ama faraha ka qaadi lahay barkood way og gaalada haddi maanta loo dhiil qaado la israacayna iska tagaa waa og kan cali cabdalla saali cali ariiq ee sanca ka mid a ah waa intuu yar xanaaqay xoogu ficillo carbood qabatay mid islaamnima kuma ogi wuxuu i muqadasaadka islaamiga mxuu ahay qudus iyo sham iyo falastinba waxaa xoreyn dhalinyarada muslimiinte xuduudda ha loo fura bu laga qaado masri xuduudda fur suuriya ha furto urdun ha furto libnaan ha furto far ka qaada waxba yaan loo qabanin anaa idin tusiba iyagoo ku xatarinaya talaabib ayb ilahay ku xusay subxaana wa tacala waxaa la waad fiican tahay waxaad tahay nin caaifi dagaal ma taqana xamaasi meel fadhiso almuhim waxaa weeye waaqaca ninka yaqaan ayaa loo daayaa ilaahayna subxaanahu wa taala naguma addoonsanin inaan muxuu ahay tigni ka samaysano ama aan taangi fuullo waxaanu awoodno waanu samaysan haddaan ka kada oo nuclear baanu samaysan oo taangi baanu samayn haddaannu awoodno laakiin intaan tabartaa ka helayno intaan haynaan ku hidaahidayna waxaan macjilaynay baan sii daynayna ninkay ku fakata isaga u taalla waxaan macjilayna annaga tabarta ah baanu sii dayay mar hadduu habaabo soomaaliya ku fadhiisto marna uu gaalo ku fadhiisto oo gaalo ku fadhiisigu uu badan yahay khayr wey insha allahu tacaala dadka uu ku fadhiistayna waan qoranaynaa markaan dawlad aan helo maktood aan bixinayna insha allahu tacala wasaaradda amniyaadka iyo gaashaaniga lana meel ku qor diiwaan geli qoysku aa nin kastoo dhintay iyo taariikhda la dilay oo bahalka ku habaabay markaan xoole helo noo imaada qaata magtiin axnaafna waa laguma haleelihim axnaaf maba saaraba jumhuurta kule maalikiya iyo shaaficiya iyo xanaabila qabta in mag laga rabo a'imatul axnaaf waxay yihiin mag maba saaraba laguma laha laa mag walaa diyo walaa kafaaro juuq lama dhihi karo mujaahidiin wey maxaa fadhiisay kan bay leeyihin isagu kanuu ku habaabhayo muxuu ahay bahalku asaga meesha maxaa fadhiisi muhalganka galow jihaadka galow kan dagaalami maxaa ka daway ayib xilka ma keligii buu saaran yahay kooxan isxilqaanta waa in la daba istaago waa runtooda haddaa maanta loo dhilqaadi lahaa nimankan afrikaanka meesha jooga oo saameeya wiilka u yaray ka u weynay burka qaban lahaaye ma joogi lahaaye abadan ad isagaan la fadhiyeen sheekh ee dhibku waxaa weeye laba wadaad baa lagu sidayey mashruuco weliba la naqdinhayo la daba taaganya mutahawiriin shabaab sufahaul axlaam sibyaan waxay garanhayan lama arko aqoon ma laha caamo weeye annagaa la daba taago naqdinaynaba iyagoo sidaa xoogo yaray wadeen baa loo fadhiyi laaya wadaadka weynaabaan daynaynin odayga soomaaliyed baysan ka badbaadaynin ayib meelay u caymata lama arko wa maca dalika waa jihaad mubaaraga wey wahuma aaifa almansuura caalamka nimanka maanta ka dagaalama hum aaifa almansuura intana kale hubux iyo xila irmaanays iyo niman malagood gal baynu nahay waxaa la ogyahay wey sheekh axmed xambal marka la weydiiyey man hum aaifa almansuura alyom ba waa kooxda shaam ka dagaalamta liannahum aladiina yuqaatiluuna ruum bu reer ruum nimanka maanta hortaagan nimankaas aaifa almansuura ah waa sakaraado xarameynka biyo ka cabaayey ama mid xiiqsanoo hubcah iyo mid soo daalay oo nagnagla-ah dayib oo safiina ku rafaadsan iyo abushujac waxba la weydiin maayo laa taaifa almuslin shuqul kuma bal waa culaad iyo culays bu islaamka ku yahay qucuuduhu haadaa waa mixnad cala muslimiin anaa anaa kula sheekh wax la ogaaday wey haddii sheekh albani laga soo qaadi lahaa safka hore toorobor iyo bosnia laga soo qaadi lahaa sheekh uthaymiinna uu borma ka dagaalamaya philibiin ka dagaalami lahaa ama muxuu ahaayey raggan waaweyne oo adduunka maanta jooga ay ciraaq ka halgami lahaayeen muslimiintu kulligood way dagaalami lahayen sheekh kuwa soomaaliyeed sheekh cumar faaruq iyo shariifki iyo haddaynu ka soqayn laha iyagoo shuhada ah ama dhaawac laga soo jira safka hore soomaali wiil kama hadhe qadiyadu waa sidaas meesha nabigu ragga u culculo safka hore geyn jiray oo isagu tagahayey inagu waxaa weeye dacwaynu wadnaa maraakiz jiil baanu soo saarayna culuma fuqaho kawaadir baanu samayn kuwa yararkan hajahaadeen maa hada ila alkhabar wadacaf dacfi baa kuu geeyey iyo taagdarro iyo cabsi iyo fulayni iyo wadna weynan baa kuu geeyey waxaadna ku gaban dacwaan jeedanhayaa diin baan faafinhayaa ayib taasi marka dadku waa iska fahmayaan taarikhdu way qori doontaa iska sug alxamdulilah halganka soomaaliya meel wuxuu gaahay wadaad maanta dagaalamay usan ka yeelayn ree waqooyi baa kari waayey ree buntland o dhan baa isu tegey shirar badan qabteen socon waxba ka socon maayo laba shiro waaweyn maxamed ka socon waaye balcan baacday hal bacad lagu lisay noqdeen nairobi haddaynu dagaal ka bilowno asna socon maayo kuwa horu raacay malafaadka hore waa la carayn faylkan soo qabo faylka waa maa faylka reer nairobi hala qabto caag ku xareeya kanna waa faylka reer muqdisho xareeya kan faylka muxuu ahaa waa kii faylkii axmed deriya xaad weeye xagga geliya faylka muxuu ahaa faylkii muxuu ahaa boosaaso weeye muxuu ahaa masjid rawda xagga ku xareeya kan muxuu yahay faylkii muxuu yahay kabla laxweeye kismaayo absame asna xareeye waa nafsa shay wax ay taraysa lama arka sheekh dadkaa maanta halgamaya dhiiggooda huraya ama wax u tar faraha ka qad aysan ka ahayn waxaad soo raacay zubaalada nufaayaadka ku daran wax la ogyahay nin kastoo halgankaa maanta caalam ka soco dura bixusni niya aw bisuu'iha waxaa weeyaan waxaa taarikh lagu ogaaday yanxarif calaa aqali taqdiir uu rifmahayaa sumcaddii baa dhulka tegaysa muftiyaashii east afriqia awe xagee ku dambeeyeen daadkaa qaaday raggii toban sano ka hor ama dhowr iyo toban sano ka hor muftigii east africa loo yaqaan xagee ka baxeen markay jihaad ka hor yimaadeen bay daadku qaaday mawtaa ka adeegay ya akhdaadu ma akhdaa caqadiya mise waa akhdaa faniya hadday akhdaa faniya tahay jaahil baaba ka tahay siyasad ma taqaana sabka hore tag soo bara faniga jihaadka hadday akhdaa caqadi tahay sheeg ha maqle asal min usuul ahli sunnati waljamaca fi lqada'i walqadar fi liimaan muxuu ahaaye fi masaa'il alasmaai wasifaat fi luluhiya fi alxaakimiya fi lrububiya fi lmutaabaca bay ku khaldameenoo cad oon ta'wiil saa'iqa lahayn hala keeno in lisfahan ma aha wadaadihii soomaaliyeed waan waanu taabiciyay in badan waxay duubanna in badan waan dhegaystay ee naqdiga ku ahaa cala jamaca salafiya aljihaadiya alcaalamiya alyowm hal nin oo ilaa yowmina haaday mas'ala waaxida caqadiya ama xataa farciya mujmaca calayha oy khilaafeen nimankaa jihaadiyinta waa kaynla'ye wixii kale marka masaa'il khilaafiya farciyaad funuun sidaan qumanayd siday noqon lahayd dee taas marka waa nin walba intuu rabbi ka siiyey bay ku xidhan tahay nimanka noocaasa khayr ummadda uma soo wadaan caalamkuna wuxuu u guurahaya ilaa aswa nimanka noocaase naqdina jihaadkan ka hadlaya amaa nimanka jihaadka wada amalka ummadda ayuu ku xidhan yahay amalka ummadda iyo rajada iyo masiirka umadda ayuu ku xidhan yahay fa haziimatuhum haziimatu lmuslimiin wa nasruhum nasru lmuslimiin waxa la ogyahay markaan hadda raash baan jabinay maraykankan aan udbahan aan dhulka dhigno markaas dhah kala qaadi doontaa bay awa nimanka sacuudiyaanka baabiiyey wadaadihii halgami jiray ee gaalo kala gaabshay markay raafida ku kacday hadda waxay bilaabeen jihaad inay ka hadlaan idaacadii baa furan buunankii iyo kool bukiskii reer sacuudi dham hadda hadlahay caaid qarni oo jihaadka hadla iqru fadhiya iyo almajd maalmo ka horna muxuu ahaa irhaab yani noocaas dacas haddaad noqoto musiibo mogta ninka doonaa ku gashanay dacas baad noqota kolba boqor baa ku gasha raabka qaaday mususha lagugu geli mususha lagaga soo tegay marka wayahay musiibo wey aw wadaadihii soomaaliya labada shiree waaweyn qadxagay ku dambeeyeen intay shirka qabteen ee bayaanaha soo saareen intaasoo gaal baa la keeno weyn dhowr kun baa la keenay sideed boqol baa laga daba keenay shan boqol lix kun shariifku lambare waaweyn oo kaluu sii jiiday oo waa hore uusan jiidin kelima ka maqli walaa binta shafa laakiin maalinka qolihii suufiyada ee qabsaday muxuua gobolaha dhexe qabsaday ciidda hadda u dambaysay waxay dhaheen islaamka lala ciidi maya caryaa ka ciida maalinkaynu ciidna maalin ka dambeeyey ciideen muslimiintii kale joogtay diidanaa madhabkoodii ee yidhi waan ciideena way ka shaqeeyeen walaad ka hadli maqli maysid ka hadli maayaan maalinka laakiin nimanka jihaadiyiinta ay ah xoogu sakatiyaan ama waxay iyagu khalad ay sameeyaan masaajiddaa buuxsami nin walba waa habeeban haya labadaasa abuur laga sii dayn qawlaha ruux ragga cadaan haya fahm meel wax u socdaan ma fahmi kartid waxay la tahay hawsha qaabka loo wado ma ahe laakiin taarikhda caddayn doonta dadkuna caqli bay yeelan doonaan warkan waa iska caddaan nimankan mujaahidiinta halgamay ayagu wadaadaha naqdiyey khayrdoon weeye badankood kuwa aan khayrdoon ilayahay baa soo qaban kuwan kalena haalib waxbay fahmi doonaan yaan loo bixin hawshiina wata halganka ha socdo ikhlaaskaa lagu dadaalo ummadda intii wax loo tarka loo taro wadaadahana ha loo cuurdaaro faraha laga qaado nin walba markuu marka dhowr toban sana kadib la joogo cajalihiisa la dhegeysiyo intii loo ururiyo soo dhegeysa la ajala hadda kor ayib wixii asagaa marka iska caddaan doona haddaad laakiin kii hallaba ku xabeebato ood wakti kaaga baxo naftaa kaa bix xigmadii uu ku hadlay anwar asada shaydaankii alqaafilatu tasiir wlkilaabu tanbax buuri qolya akhwaanaa ku kacay markaasaa shir la waraysto waaa ka waran dowladdii iyo shacabkii wuxuu hi ey baa meelaha dhawaaqaysa laakiin kolonyadu way socotaa buuri kolonyadu iyo safarku waa socdaa laakiin ey meelaha dhawaaqi way jiraan buuri culummada eyaa dhihi mayn waxaan u jeednaa mucaaridka nuucoo dolim ha ahaadeen yaan waqti lagu bixin horeha loo socdo alimaam ibn qaym raxmat llahi tacala aleyh wuu ka sheekeeya kitaabkiisa miftaxu daar sacaada baashan garanuugta buuri aad bay u dheeraysaa waxyabaanka orda xayawaan ومع ذلك ايه lagu diray iyo haram cad lagu sii daayay iyo waxaasaa qabanaya iyo shabeel lagu diray iyo wuxuu ihi cilladu waxaa weeye markay hal kilomitr orodada waxay dhihi bal istaago intuu kuusoo jiray eygii bal feeri baalka laguu soo daayay lugta iyadoo qabatay iyo isagoo boqol ku soc yaa soconhaya haddana way hakan way ordi way hakan way ordi markay shan koor hakatoo feeriso asagoo intaa xawaarihi uu ku socdo uusan mar ka dhimin marka dambe boodda dhow la gaarhaya qabanhaya hadday laakiin markuu oraya dhaqaaqdayba ay ku tagto oo oysan marnaba ka dhibin indhada muusa saareen xataa shaqarteeda muusan maqleen wadaadaha cagta ayaan loo qabanin ha laga socdo ikhlaaskan ha lagu dadaalo ama insha allahu tacala tareenkay soo raaci doonaan ama waa ka dhici doonaan rag badan baa ka dhacay ku fashilmay ayib shacabkana ha loo naxariisto ummadana ha loo dadaalo daacadnimo iyo dadaal halasku daro kadibna wadaadaha faraha laga qaado ka socdo ninka haddii la radiyaba waa la qiimeeya moogta yaan loo bixin wuxuu ihi ninka la odhan jiray burd ibnu sinaan walow ajaabanii jariirun lakuntu ashcar alcarab bur wiil yaroo markaa soo kacay oo gabyaa oo musiibo ah jariir ninkii shaacirkii reer bani umay shaacirkii reer bani umaye iyo ki iyo cabaasiyiintiiba ayaa wuxuu marku yaa gabay bu u ku weerarhayo haacir gabay dhan bu ku weeraray jarir baa loogi gabay buu dhegeystay wuxu gabay waa qiimo badan yahay laakiin wiilkan sooma la hadli maayo shib buu ka yidhi waagi dambe jarir dhintay ninkiina waa yeelay cimriya laya ka waran adigii jarir waagi waxay dhex maray jarir baan ku maagay oo gabay baan ku weeraray wuuna i aamusay bu hadduu ii jawaabi lahaa la kuntu ashcar alcarab carab ninka u gabay badan ee loo yaqaana caanka noqon lahaa bu idan khaalif tucraf bun fii zamzama tashhar baa jirta ceelka zamzam ku kaa ku kaadi waad caan noqon baa jirta wax la gaalada maanta intay qow dheer fooba iska soo tuuraan intaa magac buu raadinaya idan dad waxaa jira dadka inay radiyaan baa ma magac ku raadiya oo in hebel la galo ama hebel wax laga sheego ama la weeraro laakiin qadiyad guud iyo masiir uma midna aan ka talin dadkao dhan ee idinka hadlahaya ee idin naqdinhaya ina waa saalixiin naasixiina laakiin waxbaasi ka noqday ina waa niman xunoo khariban kaljadiidiyati arabiiciya almadkhaliya dadku isku baab ma laakin kulli intii la duubo meelha lagu xadhiya malafkooda horaha loo socdo insha allahu tacaala aayaddu waxay u necab yihiin ayadda aayad ahaan uma necb waa aayad qur-aan ah laakiin fiqiga ay ka qadanhayaan dadka mujahidiinta ay necb yihiin meel la geenaya de hayo waa cumuum maxfuuda wey waa caam maxfuud ah waaciduu lahum ma statactum min quwa waxaad awoodaan eed kartaan la imaada le diyaargaraysta intanan awoodnaa bay la taagan yihiin qori aaka ah oo heelkaasna ku jirto qori aaka ah oy laba xaba ku jirto oy cunaha u taallo iyo tuuri aan tumanno weyn iyo bug baan awoodnaa bay la taagan yihin gaaladeena waxay wadataa kuruus misris iyo taangi marka aayaddii meel laga geeyaa fiqigan meel laga mara laayahay ay waxay leeyiin halays dhiibo ayb istidaacadan istidaaca ma aha sharci ah midaan anfacaysa ma aha mid waxtaraysa ma aha halas dhiibo mujaahidiintu waxay dhahan anagu inay waxtarta hawl noo taalla ma ah gaalna waa ku dilaynaa waa awoodaan awoodaynay in sha allahu tacala natiijada nasriga ilahay bay ku xidhan tahay laakiin waxaanu ku hubnaa gaal inaan khalkhal gelin karo ousan fadhiisanayna adduunkan aan naga xorin insha allahu ta wayna socotaa iska sug wax kadibna waxaanu gaadhi xilli aan taankii samaysano iyo diyaaradba laakiin hadda haddaad kala seexato yaa kaa sugi hadda haddaad is dhiibto isbabalaadhiso oo tiraada faraha laabato taariikhda wadaadu wax kuma qaataan caalamul islaami waxaan hadda kuma cusbo gaalo inay soo duusho oo ummad saydharayso islaami ah oo baad ixtilaasho hadda wax cusub ma aha naazila cusub ma aha andalus bay ka dhacday andalus markii la qabsanayay fi taarikh la socda andalus markii la qabsanayay gaalo qabsanaysay waa xilligii muslimiintu ay ugu culamo badan cala idlaaq andalus markay gacanta ka baxday ee muslimiin gaalgacanta ku dhigtay rayl kusoo duuleen waa xilligii fi taarikh اlislaami wadaaduhu iyo fuqada ugu badnaayeen qurduba keligeed ayaa kumaan kum oo faqih fadhiday harnaada warkeedba jooji ishbiliya si meel kasta laakiin xagee maxay ahayd kaanuu laa yujaahiduun kaanuu laa yujaahiduun rag yar baa halgami jiray ibnu caiya almaliki saaxib tafsir qurطubi <clears throat> saaxib tafsiir axkaamul qur'ankan iska ibnu carabi waa halgami jireen rag yar baa halgami jiray intooda kale baxi fiqan ku jiraa maraakis cilmi aan fadhina bay lahaayeen markii la qabsanaya baqdada gacanta gelaysay culumada islaamku waxay ka niqaashahayeen in jir haddii intii la madiye haraggeedii la toltolo oo shaar laga sameeyo ma lagu tukan karaa mise maya in jir haraggeed haddii mare laga sameyo oo la warshadeeyo qamiiska laga sameeyey ma nijaasaa mise waa daahir baqdaad baana lasoo qabanhaya wadaadda halkan ka fadhiista dee wax tari la tarhayaan waa hore wax lahaayeen waa hore wax laakiin markay wadaadku halgame oo dagaalame qoriga qaado iyo ummadda anfacaa oo israaciya cilmiga iyo safti markuu kitaabka dhabarka ku qaato ama jabka gashado booshkan uu xidho markaas xisaabtu israacda maalinkaa tira daaci baan ay caalim ummadda diinta barahaya halkan kana weerarto waa maalinka umadu baaba lahayd wey warku warku sidaas wey alaska ogaado <clears throat> maxaad ahayde intayna halgemin magacba maydan lahayn ummadna waxba ma ahayd waxaan maanta ku mahadinaynaa nimanka maanta adduunka ka halgama ummadda inay ku abuureen xub ljihaad wa buqd lkaafiriin haadihi lmanqaba waa manqaba maa bacdaha manqaba wey ummadda islaamka inay jaadgareeyeen oy bateri geliyeen ay ku abuureen halgan jacel iyo jihaad jacel iyo gaanacayb intaasa ku fila sheekh way ku abuureen wadaaddu waxay ku ammaanan yihiin ayagu inay geliyeen ummadda shirki nacayb waa ku ammaanan yihiin laakiin waxay ku caayan yihiin inay ummadda ku abuureen naf jacayl iyo addunya jacayl iyo daariyo guryahoda in la samaysto calooshana la bixiyo kadibna la wareegeysto cawaasimta adduunka lagu wareegeysto taana waa ku caayan yihiin yani hawsha way kala bixi sheekh ma aha inaad wareegeysid been ummadda laga sheega ma aha wadaado aad moodo kulli wada shan bilood islaan shan bilood ah aad wada moodo maxay ummad u qabanayaan sheekh waxba qaban mahayaan kuwaas ayib ummadna waa lugeynhayaan والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام anugu jihaadka waa lagaga ficanya lakin in wax laga sheega ma ogoli anugu halganka waa lagaga facanya laakiin in la duro nimanka wax laga sheego naftaydan ku waayahaya raggu inay isbartaan baa fiican in halganka caalamka maanta ka socda waxaa laga sheegaa naftaydan ka xiga ninkii wax ka sheegi ee tilmaamay ama naseexayn bicilmin wa ikhlaasin wa khufyatin siriya marka waxaa weya laakiin qaabka maanta wax la waa shamatat lacdaaw intay calow u khidmayn ayaa ka badan intay muslim u khidmayn hadalkaadu waa inaad u meel daydo ninkaad u sheegaysa ma anfacahaya wax ma ku qaadanaya say gaalo oga faa'idaysan munaafiqiin zanaadiqo madaaxidatu soomaal say oga faa waa inaad qiimayso laakiin waan iska sheegi meeshu doon ha ka baxo waxaa la helay kuwa iyaguna isku kaabiimeeyo meeshu doon ka baxday nafsa shay wey qadiyadu saasay noqon haddii kalabaashi haloo meeltay haloo meeltay marxaba ka dagaalama si fiican looga dagaalami haddii l nimanka waa mujaahidiin fusaqa ah jihaadka aduu ku xukuma fisqigana iska ilaali ilana dagaala marka adigu mujaahid saafi waad noqonaysaaba ayib ninka duraya halganka maanta addunyada ka adugu halgan samee mid cusub oo saafi ah oo aan lahayn kabash iyo khata iyo dakna min noo bilow aan kugu raacnay usha noo qabo laakiin inaad ku wareegeysato muxuu ahay cawaasimta xaggana ad ma aha waxaa meesha ka socda laga dhegaysan maayo sheekh war anugu waxaan kare waa kan hada ma statactu wa hada juhdu muqil wa hada gaayatu maa qadartu caleyh awa mid fiican oo saafi ay culum hogaaminayso fuqaha wadaan inoo keen shacabka ha ku raaceen nin walba markuu ka yaabo in guriga lagu soo galo waa inuu helo wax isku difaaco si aad markaad ugu badbaada khayrka inaad weerarto wey si adigo aan lagu gelin waa inaad khayrkaa weerarto لأn الhujuuma khayru min الdiفاع warku war noocaasa maanta adduunka ku badan ma jecli anugu inay soo gaadho dhaqankii muxuu ahaayey carab soo baabi'iyey soomaliya inu soo gala ma jecli culamo iyo mujaahidiin inay wada socdaan baa asal kitaab iyo jihaad inuusan kala hadhin baa asal ah waxaa laakiin beryahan jira nin kastoo qori qaada wa in kaana caaliman jaahil wey warkaana la soco nin kastoo qori qaada oo halgama wain kaana caaliman faqiihan muxadian noocu dunaba aadan marba hadduu halgamo waa jaahil caamay weeye oo warka wadaadaha somalia maanta dhex yaalla wey ilaa aminkana wadaad baa waa dhaweyd la kulmay qolyaha xisbiga ah markaas wuxuu ka calaacday kooxdan shabaabka dhibkoodii buu ka calaacday iyo inays waxba ogolayn oo dadka sanka qori ka gelin hayaan oo nin kastaba ay sangaallo ku noqdeen waxaan ku idhi waxaad yeelaysaa waa idinku wereeray intaad munadaaraad cilmi ah samaysaan ood maxaafil iskugu timaadaan niqaasha oo waxaad ku haysaan ka niqaasha ummadda soomaliya ha idan dhegaysato caalamkuna ha idan maqlo kadibna kiina saxan bay umaddu raaci laakiin idinkuna masaajid fadhiisataan iyo manaabir un wax radidaan ood nadawaad ku qabataan xamar iyo boosaaso iyo meelo badan ku qabataan ood hadashaan ayaguna in la eg hadlaan nin walba inu citaaliyo waa laga fiican yahay saanu sufiya u kala baxan u kala baxa taad gula xaadhataan ku haysaan ka naqaasha halida dhegeysto yaa xakam noqon bui ummadda xakam noqon baan ku ui khaliika alxakam bal mashruucaada soo darxi waxaad nimankan ku haysatana sheeg ayaguna ha darxiyeen waxay ku haystaan ha sheegeen aakhir waxay tegi ummaddu way waxbay fahmaysaa keligiin ma aha ma og shabaab keligoodna ma aha ummadda soomaaliyeed iyo culummadeedu shabaab muxuu aha xisbi keligiina ma aha ummad baa joogta culum baa joogta wixii baa la dhegeysan balabaa joogta ducaad baa jira wax fahmi kara oon midnan u xaqlinayna insha allahu tacaala markaa marka garta way kala way kala bixi laakiin ninkas wuxuu rabaa intiisa inuu la wareegeysto aan loo soo gelin kadibna la hebel baa khaldan iyo hebel baa khaldan ummadda waa ku baaba'aysa shacabkana waa wareeray ma xaggee aadaan ma xaggee aadaan waa wareereen eygii foorida laga badiyo o kale bay hawshu noqotay waxay u laaban intaa waxay ahayd quwat lxarb yani wilaayadii xarbiga intaas waxaa ku yimid wlquwatu fi lxukm bayna annaas markaad qaadi noqon ama ummadda aad garsoori wlquwatu fi lxukmi bayna annaasi tarjicu waxay u laaban ila alcilmi bilcadli ila alcilmi in la ogaado bilcadli cadliga la ogaado alladii cadligaasoo dalla calayhi alkitaabu wasuna kitaabki iyo sunnadu ay tuseen haddaan caalim ahayn maxaad qaadi ku noqon maxaad sheegi waxaa kaloo shardi haddii aad qaadi tahay wix xukunto oon fulin karin xageed aadaysaa wa ilaa tanfiidi alaxkaam wa ila alqudrati in la awoodo calaa tanfiidi alaxkaam waa inaad awoodo inaad xukumka fulin karto haddii kale mufti baad noqon alfarqu bayna alqaadi walmufti maxaanu isku ogeyn alqaadi yaxkum wa yunafid ama almufti wuu fatwoon laakiin sulda ma laha sheekhu arrintaa maxay tahay saas weeye daliilkeedu waa aayaddaas xadiidkaas tusahaya jumacaasaa loo daliishadaa qiyaaskaa saxiixa jira maca salaama ruuxu inuu qaato inuu dee isaga u taalla tala iyo naseexo maad ku leedahay laakiin qaadigu wuxuu ku mahayaa yeeli maayo sankaada waxaan ka lisaaya sankaada waxaan ka lisaaya yaxkum wa yunafid sultu leeyahy sultatu tanfiid ah marka qadaha iyo xukmiga bayna annaas yarjicu ilaa rugnayn alcilmu bilcadli wاlqudratu cala tanfiid labadaas wey sidaa darteed waxyaabaha laga faa'iiday <clears throat> alimaam ibnu taymiya raxmatullahi taala alayhi kitaabkiisan iyo kitaab badan bay xisbada waxaa ka ah, saddex qodob oo asaasi ah marka koowaad ruuxa muslimka ama daaciga ama aalibka waa inuu suraysto alxukm alislaami walimaara alislaamiya mafhuumkeeda waxay tahay manfacadeeda maslaxadeeda meelahay ku dunto waxaysan ku dumin waa inuu tasawur guud ka qaato alxukm alislaami wanadaam alislaami ayb haddana waa inuu isku dayo inuu sameeyo imaara yar oo musaqara oo lagu gaadho muxuu ahaayey ururka asaga ah dowladda ayada ah imaara islaamiya jamacat lxisba waxaad awoodo tuuladaad qabsato xukun maamul somalia waxay tahay nimaan nimaan muxuu aha kow dhaqan kun ma dhaqo nimaan kow dhaqin baa le kun ma dhaqo neef nin maamulan waayey hal neef kun neefoo la siiyey maamuli mahayo idan in marka haddana imaara islaamiya oo musaqara oo markaasi